allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wasidna cilma alxamdu lilahi cala kulli xaal nacuudu billahi min xaali ahli nnaar waa darsigeennii saddexaad kitaabkii addurar asaniya fi siyari zakiya waxaynu soo gaadhnay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo yar oo lix sanno jir ah oo hooyadii ay geeriyootay awowgiina lagu wareejiyey awowgiina laba sano iyo meelaha uu hayay isaguna uu galbaday oo geeriyooday waxaynu ka bilaabi doonnaa biidni illaahi tacaala kafaaladii adeerkii lagu wareejiyey abi taalib korriinkiisa iyo ee barbaaridiisa uu gacanta ku hayay intaynaan halkaa gaadhin qofku su'aal buu weydiin karaa ilaahay addoonkan uu jecel yahay uguna tala galay inuu bashariyada rasuul u noqdo waxaanoo dhiba iyo rafaada muxuu u marayaa aabbihii ma soo gaadhin hooyadii in badan kuma intifaacin awowgiioo jecel haddana waa kaasoo ilaahay waa ka qaaday xaala badan buu soo maray adeerkiisan lagu wareejinayaa ma hayn badna waa nin saboola culimmadu waxay leeyihiin waxaanoo dhan waa tarbiya waa diyaarin la diyaarinayo oo la doonaya nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi adkaysiga inuu ku kacaamo sabirka inuu la qabsado waxaa lagu imtixaamayaa nolosha inuu arko qadhaadhkeeda siduu hadhowtow noqdo qof dul badan waxaa kaloo ku jira bay culimmadu leeyihin nebiga calayhi salaatu wasalaam waa dayashadeennii ninkii aabbo waayay oo aan aabba aragi xaggaasuu kaga dayanaya ka adeerkii la soo koray iyo xaafad kale la soo koray dhinacaasuu kaga dayanaya ka adhiga iyo xoolaha raaca ee dhibaato badan qaada dhinacasoo kaga dayanaya nolol dhinacyo badan oo cid walbaba ay dhankeeda kaga dayanayso ayaa ilaahay soo marinaya dhinac saddexaad marka la eegana nebiyada ilaahay oo dhan baa soo mara tajriibada inay xoolo raacaan maadaama ay dad raaci doonaan oo dad maamuli doonaan dad iyo duunyana dabeecado badan bay iska shabbahaane inay soo maamulaan saa ogeed baa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min nebiyin ilaa waqad raca alghanam nebi ma jiro ilaa hadduu jirana adhiga waa soo raacay samacaadiga suu yidhi aniguna kafaalatu kafaaladuna alqiyaamu waa in loo istaago biamri tifli ilmaha yar arrinkiisa iyo wa tarbiyatuhu waa in la rabeeyo kafaaladu waxa weeye ilmaha yar in la agaasimo la maamulo oo kabtiisa iyo karintiisa iyo maydhigiisa iyo cunnadiisa la ilaaliyo iyo in la tarbiyeeyo oo qof tarbiyad leh oo edaab loo akhlaaq leh uu ku kacaamo awsaa bihi jadduhu cabdulmualib ilaa abi aalibin lixaamil xadib yakfuluhu bacdu fakanat nash'atuh taahiratan ma'muunatan haa'ilatuh fakana yudcaa bilamiini waraxal maca cammihi lishaami xataa id wasal busra ra'aa minhu baxiira raahibu ma dalla cala annahu nabiyu lcaaqibu muxamadu nabiyu hadihi lumma faraddahu takhawufan min hama min an yaraa bacdulyahuudi amrah wa cumruhu idaaka inta cashara wuxuu leeyahay sheekhu awsa waa dardaarmay bihi nebiga waxa u dardaarmay jadduhu awowgii cabdulmutalib ah yuu ugu dardaarmay ilaa abi aalibin abi aalib buu ugu dardaarmay alxaami ka sifay abi aalibkaasoo ilaaliye ah si fiican u ilaaliyey alxadib aad ugu turi jiray oo xadaba yaxdibu xadaban fa huwa xadibun waa qofka tudhaalka badan ee aadka u ilaaliya yakfuluhu waa kafaalo qaadanaya bacdu ay bacda dalika fa kaanad waxay noqotay nash'atuhu nebiga barbaaridiisu taahiratan mid taahira isagoo nadiifa oo daadaxa ayuu barbaaray oo aan dhaqanxumo lagu ogayn ma'muunatan aamin laga yahay haa'ilatuhu dhibaatadiisa aamin laga yahay wax dhibaato ah inuu cidnaba u geysto ama naftiisa u geysto markii uu dareemay cabdulmutalib inuu geeriyoon doono dareemayna wiilkan yar in waajib badan iyo hawl badani ay sugayso ayuu ubadkiisii saa weegay taqriiban cabdulaahi mooyaane toban wiiloo kalu lahaa tobankii kaluu saa weegay ninka uu ku ballamiyuu sida gaarka ugu ballamiyey waa abu aalib laba arrimood baanu saa u yeelay abu daalib marka horeba waa uga tudhaal badnaa oo uga kalgacal badnaa oo uga naxariis badnaa qolooyinka kale waa marlabaadkee cabdulaahina iskubah bay sii ahaayeen oo kuwa kale waa laga yaaba inay kala bahayiin laakiin shaqiiq bay ahaayeen cabdulaahi iyo abuaalib abuaalib ha weynaade oo waxoogay badan ha weynaado sheekhu markaa wuxuu ku sifeeyey alxaami ilaaliyuuha xaqiiq waa ilaaliye min maalintaa lagu wareejiyey ilaa markuu ka geeriyoonayey oo nebigu konton jir yahay siddeed jir baa loogu wareejiyey konton jirna waxaa ku geeriyooday abu aalib nebigo konton jira maxay noqonaysaa laba iyo afartan sannadood ayuu ilaalinayay oo weliba intii hore dee waa ilaalin guude markuu nebiga noqday cidda loo mari waayey ee qurayshoo dhan u mari weyday isaga ayuu ahaa nebigaana ka garaabay oo wuxuu idhi qurayshi dhibaato imay gaadhsiin ilaa abudaalib geeriyooday maalinna waxa weydiyay cabbaas oo nebiga adeerkii wuxuu yidhi adeerkaagii ku ilaalin jiray ee laguu mari waayey maxaad ku tartay wuxuu uhi waxaan ku taray in cadaabka laga khafiifiyo oo uu noqdo ahlu naarka ka ugu cadaabka yar walowlaa ana lakaana fi darki alasfali min annaar haddaanan anigu u shafaaco qaadinna gunta hoose naartu ku jirila aayadaha ku soo degana waxaa ka mid ah wahum yanhawna canhu wayan'awna canhu dadkana wuu ka ilaalinaya isagiina wuu ka durkaya islaami maayo waa waxyaalaha cajiibkaa isagu islaami maayo cid u dhowaato oo sidaa u eegtana ma rabo alxadiibu aadka ugu tudha awsaa bihi waxa u dardaarmay jadu awowgii cabdulmualib ila abi aalibin alxaami alxadib alxaami ilaaliyaha alxadibi aadka ugu tudha yakfuluhu waa kafaalo qaadanaya hu nebiga bacdu ay bacda dalika waxaa lagu binaynayaa in idaafadii laga xadfo ee bacda dalika aadkii lagu odhan lahaa ayaa bacdu la fa kaanad waxay noqotay nash'atuhu nebiga barbaaridiisu taahiratan mid taahira ma'muunatan aamin laga yahay haa'ilatuhu dhibaataba wuxuu nebigu kacaamay isagoon wax dhiba lahayn isagoo sida dhallaanku u ciyaaraan ee u lacaabaan aan u lacaabayn meele ay tagaan iyo waxay sameeyaan aan samaynin mar dambuu ka warramo wuxuu yidhi wax alla waxay dadku sameeyaan ma aan samayn jirin habeen baan jeclaaday kuwan adhyaha raacaaba waa kuwa arooska tagee bal arooskaa reebel inaan tago tee nin ku kuhi war arigaysi eeg waayo horoo tag buuri arooskii baan tago wax la garaacayo mar alla markii aan fadhiistay ayuumbaa wax alla wixii hurda jirtaba ii timi buur dem waan seexday cadceedda kuleelkeedii baan ku toosay goorma cadceeddu kullaataa sideedda iyo sagaalkiiba kullaataa ilaahay baa ka ilaalinayay waxaynu gaari doonnaa markii la dhisayay kacbada qolooyinka quraysheedii dhagaxay isaga dhigeen go'a ah oo iyagoo salaqsanayo sidii lagu abuuraya ayay dhagaxaanta sidaan adeerkii baa ku yidhi waar iska bixiyo aduuna dhagaxa isaga dhig marada wuxuu damcay isaga dhigo sidaaduu u furay ayuu cirkaa ka yimu dhacay wuxuu soo booday isagoo le thawbi thawbi markaa in cawro la arka iyo in ciyaala suuqnimo kale uu sameeye iyo waxaan lagu dhaarta asnaamta iyo khamriga iyo waxa loo qalo waxa midna uma dhowaan jirin nolol nadiifa ah ayuu barbaaray dabeete waxay u bixiyeen amiin fa kaana wuxuu ahaa nebigu yudcaa mid loogu yeedho bilamiini kii amiinka ahaa waraxala waa u socdaalay maca cammi isagoo adeerkii la jira lishaami ay ila shaami shaam ayuu u socdaalay xataa id wasal markii uu gaadhay busraa magaalada la yidhaahdo ra'aa waxaa arkay minhu nebiga waxaa arkay baxiira raahibu nebiga xaggiisa waxaa arkay baxiira raahib ninka laydhaa maa wax ka arkay xaggiisa dalla tusay annahu inuu yahay annebiyu nebiga alcaaqibu ee nebiyadii kale ka dambeeyey muxammadun inuu yahay buu gartay nabiyu haadihi lumma nabiyu haadi alumma ummadda nebigeedii inuu yahay faraddahu halkaasoo abudaalib ka soo celiyay takhawufan isagoo u cabsanaya min ama ay min hunaag isagoo meesha khatar uga cabsanaya oo isla waa lagu gacan dhaafi ayuu soo celiyey muxuu ka cabsanayaa min an yaraa inay arkaan bacdulyahuudi yahuudda qaarkii amrahu arintiisa arkaan wa cumruhu cumrigiisuna ka xilliga intaa cashara jir ayuu ahaa rixladii koowaad ee nebigu galo iyo socotadii koowaad uu u baxo ayay ahayd sheekh ledhaa ibnu sacad iyo waaqidi iyo culimmo badan baa labyo tobankaa ku tiriyey ibnu cabdilbar saddex iyo toban buu leeyahay sheekh la yidhaahdo almaawardi isagu wuxuu leeyahy sagaal jir baabuu ahaa laakiin labiyo tobankaa loo badan abu aalib waa socotaynayaayo sidii caadada loo yaqaanay quraysh ma ka maarmaan inay socoteeyaan oo baamushtareeyaan dabeetana ilmihii yaraa ciduu kaga taga ma hayo wuxuu damacay inuu kaxaystaba labytoban jirkaa yar wuu kaxaystay dabeetana markay meel dhexa ayay degeen nin baa jira ladhaa baxiira bada waa la fadxaynaya xaadana waa la kasrinaya waa raahib waa suufi sawmacad yar ku jira oo aan bartaa ka soo degin qurayshi weligeedba way maraye weligii ma soo dego mana yimaado mana bariidiyo maalintan laakiin wuu soo daadego uu yimo uu u bariidiye way yaabeen weliba casuunna waa itiin buu yidhi deetna casuumad buu u diyaariyey ha dhowto oo waxii la cunay ayuu idhi wiilkan mee aabbihi abu aalibna siduu u jecel yahay ibni buu odhan jiray inankayga siduu kan siduu yidhi maa kaana liabi hada altifli an yakuuna xayan suurtagal maaha ilmahan aabbihii inuu nool yahay siduu waa walaalkay buu ahaayoo waa geeriyooday sudhi inankani sha'ni weyn buu yeelanayaaye halkan ha dhaafinin waxaan ka baqanayaa inay yuhuudi ogaadaan oo fahmaan deetna ilmaha kaa dilaane celi muxuu arkay marka culimada siiradu waxay leeyihin wuxuu arkay dhowr arimood kow markay taagada ka soo dhaceenba wuxuu arkay daruur hadhaynaysaoo keligii haysa waxaa kaloo arkay geedkay fadhiisteen koona yaro bacdu ayuu fadhiistay nebigu la'aan ku janjeersatay oo hadhaysay waxaa kaluu arkayay dhammaan muwaasafaadkii lagu sheegay ayuu ku arkay oo ay ka mid tahay khaatamu nubuwa deetana sidii baa lagu soo celiyoo bartii baa laga soo celiyey kutubta qaar waxaa ku dhacday arrin munkara oo aan sax ahayn oo ah nebiga waxaa la soo raaciyay abubakar iyo bilaal waqdiyada waxba ka jirin bilaal iyo ba nebiga waa ka yaraayeen abubakarna laba sana iyo xoogay baabuu ka yaraa bilaalna wuu ka sii yaraa labadoodaba markaa labiyo toban jir toban jir soo celinayo suurtagal maaha bilaal waxba laga yaaba inaanu xilligaa noolayn marka waa nooc tasxiifa oo ku yimi oo nakaara ah fa kaana nebigu wuxuu ahaa yudcaa mid loogu yeedho bilamiini amiin waraxala waa socdaalay maca cammihi isagoo adeerkii la jira lishaami ay ila shaami xataa id wasal markuu gaadhay busra waa inagii sheegnay casharkeennii hore tani waa busra shaam ra'aa minhu wuxuu arkay baxiira ninka la yidhaa oo alraahibu raahib ah raahibku waa mutacabidun nasaara waa ninka cidlada u go'a ee meelaha ilaahay ugu khalaaweeya maa buu arkay maagaasoo dalla tusay annahu inuu yahay annabiyu nebiga alcaaqibu nebiyadii kale ka dambeeyey muxammadun inuu yahay ka bedel nebiyu haadi lumma ummadda nebigeedii inuu yahay faraddahu waa soo celiya abu aalib takhawufan isagoo ka cabsi qaba min sama halkaa min an yaraa inay arkaan bacdulyahuudi yahuudda qaarkood amrahu arrintiisa arkaan oo waxaa sidiine ay hoosba u dilaan wa cumruhu da'diisuna idaaka xilliga inta cashara waa labiyo toban sannadood uma madaa lishaami mac maysara fii matjarin walmaalu min khadiija min qabli taswiijin biha fabalaga busra fabaaca wataqaadaa maa baqa uma intaa ka gadaal madaa nebigu waa tegey lishaami shaam ayuu tegey mac maysara isagoo la socda ninka laydhaa maysara ee addoonka ah fii matjarin ay oo masarka miimiga ahi tijaare ayuu la macno yahay fii matjarin ay fii tijaaratin ganacsi walmaalu maalkuna min khadiija khadiija ayuu ka ahaaday min qabli taswiijin biha intii aan u guursanin ka hor ayuu xoolaheeda qaaday fa balagaa way gaadheen nebiga iyo maysara busra magaalada busra laydhaa bay gaadheen fa baaca waa iibiyey nebigii wa taqaadaa waa soo dhammeeyey ma baqaa wuxuu doonayay oo dhan ayuu soo dhammaystay kana waa socdaalkii labaad kii hore wuxuu ahaa labiyo toban jir kana waa shan iyo labaatan jir oo iyada layskuma khilaafsana inuu shan iyo labaatan yahay khadiija waa khadiija bintu khuwaylid waxay ahayd qof dumara oo maal badan looga dhintay maal badan ayaa looga dhintay oo aabbaheed uga dhintay deetana waxay isticmaashaa nimanka ganacsadayaashaabay u dirataayoo xoolahayga qaad ku soo ganacso wixii markaad keento marka la xisaabiyo faa'iidada inoo kala qaybi qaar badani markaa candhablahay jaraan xaggaana waxbaa ka dhacayo halkanna waxbaa ka dhacayo arrimihii xumaad baa dhacayo waxay la kulantay laba qof dumaree way u macnomacneeyaan deetan waxa lagu hi naa nin baa jira amiin la yidhaayoo qiimo badanoo reer bani haashima deetana way soo raadisay markaasay iyadu dalbatay tidhi xoolahan qaad sidoo maba aqaan tijaaree addoon baan ku raacinayaa aad u yaqaanno oo garanayee qaad waaye buudhi faa'iidadana wax ka fiican wixii horaan ku siinaya haye buudhi sidii bay tageen deetna way geeyeen alaabtii way iibiyeen faa'iide fiican bay heleen halkan waxaa laga qaadi jiray malabka iyo subaga iyo hargaha iyo fooxa iyo waxbay qaadi jireen halkaana raashinka iyo maryaha iyo ee maarata xadiidka oo ay ka sameeyaan seefaha iyo wax badan baa la keeni jiray deetana si fiican bay u iibiyeen wax fiicanna waa ka faa'iideen labada goorba uma madaa waa tegeen lishaami buu tegey mac maysara fii matjarin tijaara ayay u tegeen walmaalu maalkuna min khadiija waa waxa mudaarabada laydhaa ama qiraadka min qabli taswiijin biha intaan u guursan ka hor weeye fa balaqaa way gaadheen busraa fa baaca waa iibiyey nebigu wixii u waday wa taqaadaa waa soo dhammeeyey maa baqaa ay maa talaba wuxuu doonayeyna waa soo iibsaday xilliga waqad ra'aa wuxuu arkay maysaratu maysara wuxuu arkay waa addoonkii la socdaye alcajaa'iba la yaab ayuu arkay minhu ay min annabiy sala allahu caleh wasalam iyo wamaa waxbuu arkay khusa bihi lagu gaar yeelay oo mawaahiba hibooyin ah iyo hoodooyin hibooyin dheeraadoo ilaahay siiyey ayuu isha ku dhuftay waxadaa wuxuu uga sheekeeyey asayidata aljaliila gabadhii weyneedee qiimaha badnayd khadiijata ahayd alkubraa weynayd ayuu uga sheekeeyey oo fa axsad iyana waxay koobtay qiilahu ay qawlahu hadalkiisii way koobtayoo way weelaysay fa axsad way weelaysay qiilahu hadalkiisii qalbigay ku qabatay wa raqibad way doontay ay fii zawaajihi guurkiisay doontay fakhadabat muxammadan nebi muxamed bay doontay fayaa lahaa wanaagsanaa min khidbatin doonis maa ascadaa maxaa ka liibaan badan doonistaa la doonay iyo cidda la doonay iyo cidda doontay qiimo badanah wa kaana nebigu wuxuu ahaa id xilligiisu wijahaa loo guuriyey ibna khamsin min bacdi cishriina labaatanka shan baa u dheeraa biqayri labsin madmadow la'aan shan iyo labaatan jir buu ahaa buuro ah khadiija bintu khuwaylid sida aynu tilmaami doonno waxay ahayd qof dumara oo baacimishara oo aabbaheedna geeriyooday saynu sheegnay haddaa kutubaha qaar ku aragtaan ee noolo waxoogay khamri cabbayo oo isagoo sakhraansan laga saxeexayo guurka khadiija waa khuraafaadka ahlu siyarka waxba kama jiraan manuu noolayn manuu sakhraamin nebiguna nin la waabin karaaba ma ahayn oo e, wasadka uu ku noolaa qiimo aad u lixaadluu ku lahaa khadiija radia allaahu canha waxay ahayd qof dumara oo laba ninoo hore ay kala tegeen mid waxaa la odhan jiray abu haalat atamiimi waxa u dhashay hind bintu haala mid ina laydha waxaa kaloo qabay nin laydhaa catiiq ibnu caayid ayaa isna guursaday isna ilmay u dhashay qolana labay ku sheegaan markaa dumar ee caynka ahayd ee laba guuro hore ka xumaaday guurba diyaarumay ahayn beecamushirkeedase iska wadatay laakiin waxa u waramay maysara wuxuu uga sheekeeyey min markay ka baxeen maka ilaa iyo intay shaam tegayeen inay daruuri hadhaynaysay oo anay cadceedba arag waxaa kaluu tilmaamay geed bay fadhiisteen nin raahibaa u yimi oo ladhaa nastuura oo nasaarada ugu caalimsan wuxuu idhi geedkan weligii ma fadhiisan cidaan nebi ahayni geedka waan ilaashanayey meeshaba waxaan u fadhiyey geedkaan waardiyeynayey dadka loo dhaway dhaafaan cidda fadhiisanaysaa waa cid calaamadsan waxaa kaluu ka sheekeeyey akhlaaqdii cajiibka ahayd iyo dhaqanadii wanaagsanaa ee uu ku soo arkay iyona waxay shaahidaan low tahay oo xaadir u tahay barakada ay xooleedii ku aragtay oo kuwii hore iyagoon barako badanna wadanin ayay waxoogayna meelayn jireen oo aqarsan jireen laakiin maxay isugu darsamay immika xoolihii oo barakoobay iyo iyadoon waxbaba la dhaafinin dabeetana waxay aad u jeclaatay inay guursato waana qof dumara sidii dumar lagu yaqaanay way xishootay dabeetana waxay warka la soo qaaday gabadhay saaxiibiyiin oo ladhaa sukayna sukayna ayaa arrimahan ka shakayso nebiga u timi oo tidhi miyaad guursanayn oo maxaan guursadaa sooday dee arkaya xaalkayga oo gabadh isku filanoo dhan walba ka dhammaystira hadaan kuu keenan ka waran oo tumay noqonaysaa waa khadiija oo khadiija marka ayaa ka dhaadhicinaya anaa ka soo dhammaynaya waa wax iska dhan laakiin waa sheeka dumaroo waxbaa la yar asturaya anaa ka soo dhammaynaya waaye ka soo dhammee warkii waa dhanyi kadibna adeerkiiba u tegey adeerkiina waa doonay si qurux badan oo aad u qaali ah ayaa loogu guuriyey kutubuna ay ka sheekeeyaan deetna guurkaasi si wacan buu u dhacay culimmadu waxay isku waafaqsan yihin markuu nebigu khadiijo doonayo inuu shan iyo laatan buu ra'yay laakiin waxay isku khilaafsan yihiin khadiijiintay ahayd kelmadda caanbaxday ee kutubo badan ku qorani inay afartan ahayd wey qowlkaa waxaa leh waaqidi iyo ibnu sacad iyo culimo badanoo kaleo taariikhyahana sheekh ledhaa ibnu kasiir isagu wuxuu leeyahy maya ma ahayn shan iyo soddon bay ahayd xaakim buu ka warinayaa iyo bayhaqi ibnu isxaaq muscab ibn cabdilaahi subayri waxay ka warinayaan cabdilahi ibnu cabaas inay ahayd siddeediyo labaatan jir culimmaduna kaa dambey u badan yihiin oy leeyihiin waa sax waayo haddaanay siddeed iyo labaatan meelaha ahayn lix caruur ah oo labalabo iyo saddex saddex sano kala weyn mabay dhali karteen hadday afartan tahay qofka dumar ee afartani hadday galka seefta ku duugto shan sano lix sano toddoba-iyo siddeed sanay sii dhali karta laakiin caruur kala fogfog oo saddex saddex sana isu jirta iyo labiyo badh ma dhali karto haddaynay ayniga fog ay tahay markaa sideed iyo labaatan ama shan iyo soddon nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ubadka ilaahay siiyeyna khadiijun buu ka siiyey hal wiil oo ibraahiim la yidhaa ayaa cid kale u dhashayba lixda caruura ee qaasim iyo tayibi taahir tayibi taahir waa ilmo keliya laba la moodaa waa mid keliya atayibu taahir waa magac murakaba labadaa wiil iyo afar hablood oo sanu kala weyn zaynab ayaa ugu weyn ruqaya ayaa ku xigta ummu kulsuum ayaa saddexaysa faadima ayaa ugu yar waxaa kaloo ilaahay nebigeenna ku imtixaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh lixdan khadiiji dhashay iyo wiilkii ay maariya dhashay lix ayaa geeriyooday isagoo nool lix ubadkiisa kamida mida gacantiisu ku aasay markaan leey gacantiisu ku aasay bimacnaa isagaa noolaa qaarkood bu safar ku maqnaaya faadimo keliya ka nolol dambaysay faadimana lix bilood bay ka nolol dambaysay iyana waa ka daba geeriyootay waqad ra'aa maysaratu lcajaa'iba cajaa'iba alifkaas waa alifu idlaaqi aa garanayseen minhu nebiga ayuu ka arkay wamaa khusa wixii lagu gaar yeelay bihi nebigoo mawaahiba mawaahib ah waa alifu idlaaq wa xadasa sayidata aljaliila sayidaddii weynayd buu uga sheekeeyey khadiijata ahayd alkubraa weynayd fa axsad waxay weelaysay qiilahu hadalkiisa wa ragibad waa doontay fakhadabad way doontay muxammadan fayaa lahaa wanaagsana min khidbatin khidba iyo khudba waa ina kala barataan khudba waa hadalka arrimo kale laga hadlo khidba haddii hada la kasriyana waa marka gabadh la doonayo khidba laydha fayaa lahaa wanaagsana min khidbatin doonis maa ascada ama geed fadhiisi ama ardaadhig kolba kaa tidhaa wa kaana nebigu wuxuu ahaa idzuwijaha markii loo guuriyey ibna hamsin min bacdi ishriina labaatanka shan baa u dheerayd biqayri labsin madmadow la'aan baabu qisati binaa'i alkacbati shariifa halkana waxaynu ka gelaynaa qisada kacbada markii la dhisayey ee dibhabaynta loo sabaynayey alkacba kacba waxaa loo yidhi litakacubiha wa huwa tarabucuha wa afargees waid xilligii banad ay dhistay qurayshun quraysh albeyta kacbada ikhtalaf waxa isqabtay mulaa'uhum odayadoodii mala'uhumna waa laydhaa mulaa'uhum odayadoodii iyo maratay rugcadaagoodii ayaa isqabtay tanaasucan dood bay isku qabteen xataa waqaf ilaa uu istaagay amruhum amarkoodu fii mankeebaa yakuunu noqonaya yadacu mid dhiga alxajar alswada dhagaxa madow xaysu yuudacu barta la dhigayo xajarulaswadka yaa kacbada dhigaya laysku qabtay id xilligaa jaa'a waa yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam qaaluu waxay yidhaahdeen kulluhum siday u dhan yiin radiinaa raalli baannu ku nahay liwadcihi dhigidiisa raalli baanu ku nahay muxamed alamiina muxamedka aaminka ah dhigidiisa waa ku go'naa fa xuda waa la saaray dhagaxii fii thawbin mara ayaa la saaray wa qaala nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam yarfacu ay liyarfac yarfacu waa qaadayaa ha qaado kullu qabiilin qabiil kasta ha qabto tarafan daraf ha qabto fa rafacuu way wada qaadeen summa ta halkaa awdaca waa dhigay alamiinu amiinkii alxajara dhagaxi buu saaray makaanahu goobtiisii waqad raduu raalli bay ku noqdeen bimaa jaraa ay biladii jaraa sidii waxu dhaceen raalli iyo barh bay ku noqdeen kacbada muddo dheer oo aad u dheer ayay jirtay aad bay u gabowday iyadoo gabow ah oo muddo dheer jirtay ayaa waxaa u raacay roobab roobab leh oo soo rogmaday ayaa waxoogay waxyeeleeyey roobabkaasi markay waxyeeleeyeen ayaa quraysho waxay yidhaahdeen wardee beydka mas-uul baynu ka nahaye aynu dhisno waayo ha la dhiso waxa la go'aamiyey in la dhiso dabeetana waxaa la yidhaha la soo ururiyo xoolihii xalaasha ahaa qurayshi way garanayaan beydkii ilaahay yahay waxaanay walaaqanayan inuu xaaraanya way garanayaan xoolihii xalaashaabaa ku yaraadayba ilaa markii dambe ay keentay inay kacbada laba dhinac ka soo guuraan waxay idhahdeen maal cid laga dhacay iyo mid riba ah iyo mid gabadhi ay jidhkeeda ku ganacsatay iyo mid agoon laga dhacay waxaasoo dhan yaynaan gelinin deetana intii saafiga ahayd bay isu keeneen waayahaye kacbadii aynu binaynee yaa burburinaya horta arrinta khatarta noqotay taasay noqotay waxay ogaayeen shan iyo soddon sano ka hor oo rag badani noolaayeen iyadoo shimbira ilaahay soo diray oo la mariyey kuwii kacbada eegay deetna yaa ku dhacaya yaa burburinaya deetna weliid muqiira oo ugu weynaa ayaa wuxuu ihi war aniga igu eego anaa dhagaxan ka tuuraya haddaan dhintana dee ha u dhowaanina haddaan anigu nabad noqdana hee burburiya intuu fuulay buu idhi ilaahayow annagu burburin mayna waan hagaajinaynaa ilaahay waa beydkaagio laba saddex dhagax buu tuuray deetana wuu iska jiifsado saddexii markuu soo toosay ayaa ladha halaas caadi waa caadiyo markii la burburiya deetana waa la qaybsaday sidii caadiga ahayd ki waa lagu qaybsaday qabaa'ilkii qolo halkaa dhisa qolo halkaa dhisa qolo markii halkii la soo gaadhay xajaru asadkii ayaa kollay qolu ku beegmaya kuwii kale ku qabsadeen ma saari karaa midiga hadhow noogu faanaya oo kaftanka naga helaya ma dhici karto qir iyo qir hubkaa laysu gurtay waaba laysku galay in la kala hado oo kii rooni dhagaxa uu saaro waxaad dareemaysaa diinla'aantu dhagax baa laysku dilaya miyaanay barkadeeree lagu madhanaya iyo daaqsinta lagu maranayo iyo dhagaxaas mayna isku nooc ahayn waa jaahiliyad jaahiliyaddu markuu qofku diin waayo intaasuu nafta u dhiibayaa dhagax baan saaraya ayaa laga hayaa oo wuxu jaraya ajalo isna loo goynaya weliid muqiira abuu umaya ibnu lmuqiira ayaa wuxuui waar haysdilineye maxaa idinkaga goantay istishaan haa waar balu kaadiya kadinkaa baabu bani shayba kadin mucayana ninka koowaadee ka soo galaa taladiinna u dhiibta iyo waayi ha wada eegown intana cidima bixi karto ilan qaar baa ka soo wareegaye intan cidima bixi karta iyaga dabeetana albaabkii waa la dhowrayaa nebigaa ka soo galay calayhi salaatu wasalaam maxay dareemi kartaa mar bay ku wada boodeen radiina alamiin aamin baanuna waa kii aaminka ahayoo raalli baan kunay sosba qabiilkama soo jeedo haa laakiin maxay ogaadeen inuu qabyaalada ka koray lakin haddaad reerkiinna meel kula shaahayso oo la jiibiso oo maxaa lagu ogaanaya inay laba balaasoo qabyaaladii kugu jirto oo cidku aaminaysaa arwaa ree hebel imka u tiis marka haddii la fahmay inaad ka furfuran tahayoo aad ka sarrayso cid walbaa way ku aamini muxuu yidhi maxaa isku haysaan intan caqliga cajiibkae layaab kale wuxuu yidhi ma intan ahaa keena go go baa la keenay wuu saaray isagaa saaraya ilan go'a laftiisa qaroona annagaa saarnae isagii baa saaray dabeetana wuxuu yidhi qolo walayba ninkeenoo dhinaca ka qabto markii la qaaday halkaa la gaadhsiiyey isagaa ka rogay bartii saaray dabeetana waa lagu kala hagaagay ummaddu markaa qof caqli leh oona war caqli ku kala baxno ayay ku kala badbaadaan iyo mid cadaalad leh caqli iyo cadaalad haddii la waayana way isku marhanaysaayoo dhiigooda ayaa kaymaha buuxinaya waid xilligii banad qurayshulbeyti ikhtalaf waa isqabteen mulaa'uhumna way qoran tahay odayaashoodii tanaasucan dood bay isku qabteen xataa waqafa ilaa uu istaagay amruhum amarkoodu fi man yakunu ya ahaanaya yadacu mid dhigaya alxajar alswada xaysu yudacu dhagaxa madow yaa saaraya booskiisii id xilligaa jaa'a waa nabiga nebiga calayhi salaatu wasalaam qaaluu kulluhum dhammaantood waxay idhaahdeen radiinaa raalli baanu ku nahay liwadcihi ay biwadcihi dhigiddiisaan raalli ku nahay muxamed alamiina amiina alifkaasina waa alifidlaaq fa xudda waa la saaray fii thawbin maro wa qaala wuxuu idhi yarfacu waa qaadayaa ay liyarfac ha qaado kullu qabiilin tarafa farafacuu way qaadeen ummata halkaa markay marayaanba awdaca alamiinu amiinkii wuu saaray alxajara dhagaxi makaanahu booskiisa waqad raduu walxaal qad raduu ay raalli ku noqdeen bimaa jaraa sida wuxuu dhaceen sanadkaasina waa sanadkii nebigu shan iyo soddon jir ahaa alimaamu suhayli wuxuu leeyahy qurayshi waxay u dhiseen si aad u qarriban dhinacyo way ka soo durkeenoo waa anigii idiin sheegayoo meesha nimanka laydhaa ashaadarwaan way ka soo durkeen gebigiisa albaabkana way dallaceen waxay gaadhsiiyeen laba mitir iyo ziyaado waxay uga jeedaan inay dadka ku amarku tagleeyaan ninkay doonayaan in salaan u dhigaan oo u galo ka kalena yidhahdaan waayo dee fuul hal albaabna waa u sameeyeen nebiguna wuxuu ku taamay haddaanay dadkani dhowaan soo islaamin inuu burburin lah oo si saxa u dhisi lah si nebi ibraahim laakiin wuxuu uga joogsaday bilay boodaanay yidhaahdaan show wuxuu u socdayba xaramka inuu dumiyaunbay hayd wuxuu leeyahy suhayli shan jeer baa la dhisay iyo mar dambe lixdaa jeer baa xaramka la dhisay kacbada markii koobaad waa binaa'u shiis shiis ibnu aadam ayaa dhisay mar labaadkiina ibraahim baa dhisayoo waa ka ilaahay lahaa waid yarfacu ibraahimu alqawaacid ayaddu maxay ku dareensiinaysaa inay qawaacid hore jireen oo deetana ibraahim seeskii horeshiis ayuunbu dul saaray mar saddexaadkuna waa kan ay qurayshi dhistay ee laysku qabanayo mar afraadkana cabdulaahi ibnu zubayr ayaa dhisay oo xadiiskiibuu caaisho ka maqlo habaryartiiya xadiidku nebigu ku taamiyuu lahaa haddaanay dadkani dhowaan soo islaamin intaan burburiyo ayaan seeskii ibraahim gaadhsiin la laba kadinna u samayn lahaa saa yeeli lahaa sunnadii buu waafajiyey markii cabdulaahi bnu zubayr laga xoog batay ee qoladii bani umaya ay xoog bateen ayay dib u dumiyeenoo halkii quraysheed ku celiyeen waa mashanaadkii marlixaadkii haaruun arashiid ayaa dabca inuu burburiyo bartii cabdillahi bnu zubayr ku soo celiyo laakiin wuxuu kala tashaday imaam maalik alimaam maalik baa maya lama burinayo waayo wuxuu caqli cajiib uu isticmaalaya cilmi layaable wuxuu yidhi haddaad burburiso waxay noqon doontaa kacbadu ulcubat almuluuk boqoradu inay ku lacaabaan oo mididhaa halkii bani umayaan ku celinaya midna u idhaa ku celinaya oo habadeeduba lunto sidii baa lagu daayey shantaa jeer hore waxaa ku xigay mar dambe oo taqriiban iminka laga joogo boqol iyo dhowr iyo soddon sannadood ama boqol iyo dhowr iyo afartan sannadood ayaa ninkii masar haystay maxamed cali baasha ayay aad u burburto daadad badan oo xeleen deetna culimmadii islaamkuu shiriyey waxay u fadwoodeen inuu dib u dhiso dhismahan iminkaa aragtaani waa dhismihii maxamed cali baasha kayfa bada'a alwaxyu ama kayfa kaana bad'u lwaxyi waxaynu soo gaadhnay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu alayhi oo loo waxyoonayo xataa idaa maa balaqa arasuulu alarbaciina jaahu jibriilu xataa idaa maa balaqa markii uu gaadhay alrasuulu rasuulku markuu gaadhay alarbaciina afartan jir markuu gaadhay jaa'ahu waxa u yimi jibriilu malaku jibriil baa u yimi walxaal huwa oo nebiga ayuu u yimioo biqaarin god ku sugan godkaasoo bixiraa'in buurta xiro laydhaahdo god ku sugan ayuu ugu yimi mukhtalin isagoo gaar noqdayoo cidla u baxay fa jaa'ahu wuxuu u keenay bilwaxyi waxyi buu u keenay min cindi alcaliyi allaha sarreeya ee carshigiisa ka koreeya ayuu waxyuga keenay fii yowmi linayni maalin isniina ayuu u keenay wa kaana waxaanay ahayd qad khalad mid ay tagtay min shahri mawlidin bishii uu dhashay rabiiculawal amaanin sideed baa tagtay in habat haddii warkaasi sugnaado rabiiculawal oo sideeda ayaa waxyugu soo degay wa qiila waxaa la yidhi fii saabici cashirin fii saabici cishrii rajab rajab labaatankeeda toddobadeedii toddobiyo labaatankii rajab ayaa loo keenay marka cishriin rajab cishriina alku ka odhan laha ayaa maadaama idaafa timi wuxuu xadfay nuunkii wa qiila waxaa la yidhi bal fii ramadaana atayibi ramadaanta wanaagsan ee bisha khayrka badan ayaa waxa igu soo degay qaala wuxuu yidhi jibriil lahu nebiga wuxuu ku yidhi iqra' akhri buu ku yidhi wahwa nebiguna fil miraari mararka saddexda ah yujiibu waa jawaabayey nutqan hadal buu ugu jawaabayay maa ana biqaari'in maa ana ma ihi biqaarii mid wax akhriya ma ihi faqadahu waa daday oo waa buquujiyey alaaatan saddex ayuu buquujiyey xataa balaq ilaa uu gaadhay aljahda rafaad uu gaadhsiiyey fashadda waa ku darnaaday lidaalika sidaa fansabaqa dabatana waa uu wada dhex galayoo waa uu ku wada sibaaqmay xaaladiisaoo jidhkaoo dhan ayay wada gaadhay halkan wuxuu kaga warramayaa sheekhu badul waxyi badul waxyina xadiis dheer oo bukhaari uu kitaabkiisa ku bilowdo oo ladhaa xadiisu badil waxyi baa jiro oo caaisha warinayso nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu soo gaadhay shan soddon jir ayaa wuxuu shuufay wax alla wixii xaaladda ay ku sugnaayeen ummadiisa sanamyada ay caabudayaan ilaahay kayrkii ku dhaaranayaan bakhtigay cunayaan khamrigay cabbayaan laynta islaynayaan noloshoodii buu arkay inay dayacan tahay wuxuu ku bedelana ma hayo hadduu wax yahayo wuu bedelila deetana maxay tala kaga wururtay adugu dhinac isaga baxo deetana gaar buu isaga socon jiray bilbilaha ka mid ah ayaa wuxuu ku khalwoon jiray oo ku ictikaafi jiray god ku yaala buurta xeraa laydhaa waa buur aad u dheer oo taqriiban toddoba kilomitir ilaa lix kilomitir ee bari ka xigtaa kacbada aad u dheer iyadoo cimaarada dhaadheer la dhistay ayaa haddana haddaad dhalada fuusho aad caadi u arkaysaa kacbada halkaasuu deetana iskaga khalwayn jiray cuntadu markay ka dhammaatana khadiijo ka soo qaataa bartaasu iskaga jiraa culimmadu waxay leeyihiin saddex arrimood buu qabanaya inuu cidladaa ku fikiro oo xisaabtamo wax badan isweydiiyo dedexdiiyo buuq laguma fikiri karo waa marlabaadkee cibaadatu nadar ila alkacba kacbadu daawanaya iyana waa cibaada in la arkaa waa ta saddexaade wixii masaakiin u yimaada iyo wixii dad halkaa maraya iyo martina wuu quudinaya deetana isagoo xaaladdaa ku jira ayaa waxyigu u imanayaa waxyigu siduu ugu yimi habeen buu u imanayaa godkuna waa god aan ku qiyaasay waxaan ku qiyaasay laba mitir oo dherer ah iyo mitir wax yar oo balladh ah weey oo hoosna jira taqriiban mitriyo waxoogay aan hoos u dheerayn haddaanu soo buuxsamin ciid ahaan laakiin waxaad dareemaysaa ay u dhisnaayeen saacad iyo labaatan daqiiqaan uu soconay korkeeda saacad iyo labaatan daqiiqo rag labalaba mooya saxay sii dhammaysteen berigaana weliba kaabadaa loo sameeyey kaabado waa la kaabadeeyey berigaasi waxa weeyaan kaabadana ma lahayn marka halkaasuu ugu yimi markaasuu ku yidhi iqra' aqri geesinimada nebiga haddii cidla la joogaa geesinimo ahayd mar labaadka qof kuu soo galay oo amarku siiyey ma ana biqaari xama ma akhriyo iyana waa warcad oo calooladiga iyo geesnimo tilmaamaysa nin kaloo baqaya wuxuunbuu akhriila kolu gobigii reerahooda akhriyo iqra marka lagu idhaahdo habalaad ka baxsatide wuxuun <laughs> akhri buu marka ma akhriyo waxba deetana waa qabto waa buquujiyey waa malag awood malag baa ku jirta awood bini aadan maaha uu sii iqra ma ana biqaari haddana waa qabtay waa sii iqra haddana waa qabtay mar afraadkiibuu ku odhanayaa iqra bismi rabbika aladii khalaq dabeetana aayadda halkaasu ka sii wadaya waana waxyigii koobaadee soo dega weeye ha wuxuu yidhi xataa ida maa balaqa maadu waa iska silo waa tawkiid xataa ida maa balaqa markuu gaadhay alrasuulu rasuulka kariimkii alarbaiina afartan markuu gaadhay jaa'ahu jibriilu wahwa nebigoo jooga biqaarin bixira god ku yaalla xira ayuu ugu yimi mukhtalin isagoo cidla u baxay fa jaa'ahu wuxuu u keenay bilwaxyi waxyi buu u keenay min cindi alcaliyi waxyi waa waran war ilaah buu u keenay min cindi alcaliyi ilaaha sarreeya ee culuwi daat leh daatadiisu sarrayso wa culuwu alquwati walqahr awooddiisu sarrayso wa culuwu alqadri waalsharaf sharaftiisu ay sarrayso ayuu uga keenay fii yowmi alinaini maalin isniina wa kaana wuxuu ahaa qad khalad mid ay tagtay min shahri mawlidin bishii mawlidka ee rabiiculwal insabat hadday sugan tahay wa qiila waxaa la yidhi fii saabici cishriina rajabin rajab toddobyolaatankeedii weeye wa qiila ba fii ramadaana atayibi saddexdaa qowluu sheegay midunbaa wax ka soo qaad leh qowlka odhan rabiiculawal buu ahaa waa qowl daciif ah ka odhanee rajab keedu ahaa isna waa daciif qowlka saxdee qur-aankuna tilmaamay waa ramadaan ina anzalnahu fi leylati mubaaraka ina anzalnahu fi leylati alqadri marka qur-aanku wuxuu abbaaray oo caddeeyey qur'aanka aanka ramadaan la soo dejiyey qaala lahu wuxuu ku uhi iqra' wahwa nebiguna filmiraari mararka saddexda ah yujiibu waa jawaabayey nudqan hadal buu ugu jawaabayey maa ana biqaari mid wax akhriya mayhi faqadahu waa daday alaaatan saddex xataa balaqa ilaa uu gaadhsiiyey aljahda rafaad gaadhsiiyey fashtadda waa darnaaday lidaaka arrinkaasuu nebigu ka darnaaday wansabaqa jidhkiisoo dhan buu wada gaadhay xumadii insabaqa sida sibaaq oo kale ayaa wada gaadhay awood baa wada gaadhay waa la yidhi xumad baa wada gaadhayna waa la yidhi waa yahay aqra'ahu jibriilu awal alcalaq qara'ahu kamaa lahu bihi nataq aqra'ahu waxa u akhriyey jibriilu jibriil baa u akhriyey awal alcalaq suurat lcalaqi oo iqra'ah awalkeedu u akhriyay qara'ahu nebiguna waa akhriyay hu qur'aankii kamaa sidii lahu nebiga bihi qur'aanka kamaa sidii lahu qur'aanka bihi jibriil nadaqa ugu dhawaaqay sidii jibriil ugu dhawaaqay ayuuga daba dhawaaqay wa kownu daa kani inuu yahay al awala ka ugu horreeya qur-aan la soo dejiyey fahuwa alashharu taasaa ugu caansan qur-aan soo dega inay aayadaha shanta ahi ugu horeeyeen ayaa ugu caansan wa qiila waxaa la yidhi bal yaa ayuha almudair ayaa ugu horraysay wa qiila waxaa kaloo la yidhi bal faatixatu lkitaabi maya faatixadaaba ugu horraysayo waxaa faatixa loo yidhi iyadaaba furfurtay waalwalu ka koobaad baa al aqrabu u dhow lisawaabi saxda culimmadu halka waxay ka doodeen dood xoog badanna maaha maxaa ugu soo hordegay midda odhanaya faatixatulkitaab baa ugu horraysay culimmo mufasiriinah ayuunbaa iska qiyaasay mooyaane salaful umma saxaabaduna may soo hadal qaadin taabiciintuna may soo hadal qaadin saxaabadu laba qowlun bay leeyihin qowlka saxiixa ah ee odhanaya iqra' inteeda hore wa shan aayadood baan filaya ilaa laga gaadhayo iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaq alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam intaa inta dabamar dambey soo degtay oo laba sana kabacdii bay soo degtayba shantaa aayado inay ugu horreeya waa qowlka saxda qowlka odhan yaa ayuhal mudathir baa ugu horreeyey jaabir ibnu cabdilaahi oo saxaabi ansaariya ayaa laga hayaa saxaabiga ansaarigiina maba joogin beri dambaanu islaamay marka culimmadu way tawjiihiyaan oo waxay idhahdaan iqrana nebinimaday ahayd mudairna rasuulnimada iyo diridii bay ahayd marna waa nebinimadii iyo waxyigii oo lamaba dirin iqra markii lagu ahriyey markay mudair timina waa la dirayo waxaa la yidhi qum fa andir laakiin halkaa waxaa ku jira laba arrimood waa kow e nebiga calayhi salaatu wasalaam maalinkii dambe ayaa jibriil soo degay cafwan saddex arrimood bay noqonaysaa mid waxa weeye nebigu uu shakiyey xaaskiisu u tegey aad bay u dejisayoo hadallo badanaynu sheegi doonno ayay ku dejisay in adeerkeed waraqana waa u geysay deetana waa qaboobo qalbigiis waa degay waanu ogaaday inuu nebi yahay taas waa qodob marka labaad jibriil baa u yimi deetana meel buu cagta ku dhuftay biyaa ka soo booday deetna weysadiibuu tusay wuu weysaystay bahal yar buu dhigay darnuuk maracad buu dhigay deetna wuxuu igu daba xidho wuu ku daba xidhay deetana salaadiibuu tusay wuxuuhi waa tan salaadii salaadaadii iyo salaadii ummaddu waa tan laba ragcadood oo subaxa ah iyo laba ragcadood maqhribka ah ayaa la tukanayey muddo ka badan tobaneeye sano ayaa la tukanayey dabeetana taasina qodobkii labaad buu ahaa qodobkii saddexaad wuxuu ahaa fatratulwaxyi waxyigii baa kala go'ay marka fatratulwaxyi culimmada qaar baa saddex sano gaadhsiiya laakiin waa qowl aan jirin oo daciif ah qowlka ugu xoog badan wuxuu odhanayaa tobaneeye cisho ama dhowr iyo toban ayaa laga jaray waa la xiise gelinaya dee wax macaasan carabka lagu saaro wax macaan lagu dhadhansiiyo oo lagaala boodo hee way xiisaynaysaa sooma laakiin haddaanad dhadhaminba ma xiisaynaysid marka waxa looga yar jaray inuu xiiseeyo marka fatratul waxyi ka bacdi ayaa mudasir soo degaysaa yaa ayuha almudair qum fa andir jaaa waa yimi ilaa khadiijat alamiina khadiijadii aaminka ahayd ayuu nebigu yimi yashkuu lahaa xaala kownii yashkuu lahaa isagoo uga cabanaya maa qad ra'aahu wuxuu soo arkay xiina xilligaa uu soo arkay ayuu uga cabanaya fa habbatathu way sugtay innahaa gabadhani muwafaqa waa gabadh ilaahay wax waafajiyey waana awalu man ciddii koobaadee qad aamanad rumaysay musaddiqa xaala kawniha musaddiqa iyadoo rumaysay uma atat bihi waxay ula timi ta ummu iyadoo kacaysa waraqa waraqa xaggiisa isagoo u jeedda ayaa u keentay qasa calayhi nebigu waa uga qisooday maa ra'aa wuxuu arkay buu uga qisooday waraqa fa saddaqa waraqana waa fa huwa waraqa alladii waa ka aamana rumeeyey bacdu intaa ka bacdi aaniyan qofka labaad weeye wa kaana waxaan u ahaa buuraqa ibnu nowfal baran nin baariya saadiqan run badan muwaatiyan nugul oo nebiga markiiba raacay almuwaati waa qofka dhagaha nugul wsaadiqulmastuuqu qaala wuxuu yidhi innahu rasuulku ra'aa wuxuu u arkay lahu waraqa takhadkhudan isagoo dhex qaadaya filjannati jannada dhex qaadaya khadiija radia allaahu canha mar alla markii nebigu u yimi idhu waxbaan arkay oo dhibkana ay soo gaadhay wallahi laqad khashiitu calaa nafsi naftaydaan u baqay waxaa tii wallaahi laa yuhziika allahu abada ilaahay weligii inaanu meel xun ku dhigayn innaka la tasilu raxim qaraabadaad xidhiidhisaa wa tasduqu alxadiid runtana waad sheegtaa wa taxmilu alkalla culayska dadka haystana waad ka dulqaaddaa wa tuksibu almacduub wa tuqri dayf wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaq maadaa khayr oo dhan baad ka shaqaysaaye qof khayr ka shaqeeya meel xun ilaahay maba dhigo dabeetana waxay tidhi bal aan tijaabiye saaxiibkaagan malaga u jeedaa ayaan tijaabinayaa bal soo fadhiiso xaggaygan midig dhinaceedu fadhiisa dheegeeda dabeetna waxay tihi ma arkaysaa suu yidhi dhinacaygan soo fadhiiso bidix say tihi ma arkaysaa suu yidhi haa ku jiifsoo madaxa saar ma arkaysaa haa dabeetana waxaa iska qaaday khimaarkii madaxay bannaysay say tihi ma maya say tidhi haa shaydaan maaha waa malag waayo malagu gabadha madaxa qaaday ayuu ka cararu iskaga tegay duu shayddaanyayu soo galuubnaan laha sooma isagaa badhiira gelin lahaa halkaa waxay ka ogaatay inaanu shayddaan ahayne inuu maxa yahay inuu malag yahay deetana tallaabadii kaley qaadaysaayo nin aqoon-yahana oo kutubihii hore qorqori jiray ayaa u geysay oo isxigaan oo la dhaha waraqa ibnu noofal waraqa isagu wax kale muu samayn bal iga sheekee wuxuu ku yidhi buu yidhi deeta wuu u sheegay wuxuu akhriyey xaaladda kugu soo galay caynkay ahayd sayasaa wallaahi inahu naamuus alladii kaana ya'tii muusa waa naamuus khayrwadihii muuse u iman jiray buuidho xumaani kuma imane wanaag baa ku yimi nebina waad noqonaysa markaasaa wuxu uhi yaa laytanii fiiha jadac laytanii akuunu xayan id yukhrijuka qawmuk alla maan noolaado alla maan da'yaraado maalinta lagu firdhinaya lagu saarayo aw mukhrijiyhum mayay saarayaan buu nebigu yidhi maba ku talagelinba suu yidhi lam yaati axadun bimili maa ji'ta bihi ilaa cuudi qofka la yimaada arrimahan oo kale waa la colaadiyaaye ku talagal colaadda waraqa miyuu islaamin mse muu islaamin axaadiistu waxay u badan tahay waraqa waxaan ku arkay takhadkhudan filjanna isagoo jannada dhex qaadayaan arkay riwaayo kale waxay odhanaysaa waxaan arkay lahu darajataani filjanna laba kaabadood buu jannada ku leeyay xadiis kale wuxuu odhanayaa marya qurqurux badan baan ku arkay oo akhdara hadduu ahlunaar yahay maryamuu xidhnaadeen marka waxaa loo badan yahay waraqa inuu islaamay laakiin uu ka labaad ahaa uu khadiijo ku soo xigo sheekha laguma waafaqin waa laga horreeyey gadaal buu ka islaamay uma bihi waxay u keentay ta'ummu iyadoo u qastaysa waraqa waraqa iyadoo qastaysa cafwan xag horen ka qaadin jaa'a waa u yimi ilaa khadiijata alamiina yashkuu laha wuxuu uga cabanaya maa qad ra'aahu wuxuu soo arkay xiina xilligiisii soo arkay faabbatathu way dejisay innahaa gabadhani muwafaqa waa gabadh ilahay wax waafajiyey awalu manna weeye ciddii koobaadee qad aamanad rumaysay musaddiqa xaala kownihaa musaddiqa uma atad bihi waxay ula tagtay ta ummu iyadoo u qastaysa waraqa ninka la dhaha waraqa ibnu noofal qasa calayhi nebigu waa uga qisooday maa ra'aa wuxuu arkay fa sadaqa isna waa rumeeyey fahwa ninkan waraqa laydhaa alladii waa kii aamana rumeeyey bacdu ay bacda dalika aaniyan qofka labaad wa kaana waxaan u ahaa barran nin baariya saadiqa ah muwaatiyan dhaganugul oo qalbi dabacsan wasaadiqulmasduuqu nebiga looga qaateynka ee runlahayhina qaala wuxuuidhi innahu isagu ra'aa lahu wuxuu u arkay takhadkhudan isagoo tiimbanaya filjannati jannada isagoo tiimbanayuu arkay baabu dikri iqaamatihi bimakkata bacda albica halkana waxaynu kaga hadlaynaa nebigu inteebuu maka joogay intuu nebi noqday kabacdi aqaama fi makata bacda albicati aa bgayri miryati waqiila aw qowlaani wahanuuhuma bimara fakana fi salaatihi yastaqbilu bimakkata alqudsa walakin yajcalu albeyta min bayni yadayhi ayda fima ataa tadawucan aw farda aqaama waa joogay fii makkata maka ayuu joogay bacda albicati intii la soo bixiyey ee nebi laga dhigay ka bacdi wuxuu joogay aaaaiyo toban sannadood ayuu joogay biayri mirya ay biqayri miryati shakila'aan wa qiila waxaa la yidhi casharan min siniina toban sannadood buu joogay aw fa hamsa casharata qowlana waxay dheen shan iyo toban sanuu joogay humaa labadaniba qowlaani weeye humaa soo qadaro humaa labadani qowlaani waa laba qowlo wahanuuhumaa culimmadu ay daciifiyeen bimarah gebi ahaanba la daciifiyey oo daaqada laga tuuray waayahay halka waxay culimmadu kaga hadlayaan nebiga waa kan oo waa loo waxyooday waana la dirayo oo waxa la yidhi ummadda u dig oo dalaalka iyo baadida ka qabo oo samata bixi islaanimada ku soo dabaal intee buu maka ku baaqayay culimada muxaqiqiintii waxay leeyihiin waa saddex iyo toban sannadood saddex uu hoos ahaan u waday oo haldhabaalaysanayey midhamidhaysanayey kolba ninkuu islaado waa yar dhaganuguliyey oo yaro nadiif ayuu cidlo ula baxa su hore dhaariya arrin baan kuu wadaaye inaanad ifashilinayn hee wakaa ii dhaaro wuxuu doonaba ku dhaartee deetana markuu iska hubsado ayuu ku akhriyaa badankooduna islaamayeen cid weli fashisho ku dhawaaqday ma jirto hal maalin buu fashilmay hal maalin baa la fahmay aan idhaahdo bitacbiir ilasax maalinkaasi waa maalinkii cali ibni abi taalib u bandhigay cali ibni abi taalib buu u bandhigay oo wiil yaru gacanta ku haya ah bilmaadeeriyiin cali wuxu dhi abaay baan la soo tashanaya talaa ku caddaatay warkii wuu baxaya habeenkii buu ilaahay u baryey wuu islaamay odaygii umamuu tegin laakiin iyagaa bannaanka tegi jiro way salaad tegi jireen iyagoo meel buura ku wada tukanaya ayuumbaa abudaalib ku soo baxay abu abudaalib oo laga qarinayo wuu daawaday markay ka baxeen war waa sidee sidide waa salaado diin baa igu soo degtayoo waa kan yarkii buu eego wuxuu ku yidhi saanid ibna cammika meel kaleba uma eegin waryaamay maqlaysaa inaad yarkaa garabkiisa ahaw wax kalaba mu noqon bimacnaa ninkani ilmaadeernimada iyo wada dhalashada iyo ninba waxba istaadha moogta qaar hungurigaa istaadho haddaad u dhiibto ku qaarna ilmaadeernimadu ku shaqaynaya qaar waxaa laga yaabaa inaad isku xaafatihiin buu ku shaqaynaya qaar waa kula mabda soo qaarba waxbuu ku shaqaynaya midna geerbo ma galo wax allo wax istaadho waad garan waayaysaa marka dadkana waxa ugu fiican ninka fartiisa la fahmo ama hebel baa haa hebel haddeen saaya lawinayelaya laakiin haddii horiya dabadiidba kaa la ydhaahdaayo waxa weye dhan alla dhan uu dhaqaaqo lama garanayo marka saddex sannadood ayuu maka gaar ku waday iyo toban sannadood oo uu dhayda ka caddeeyey saddexiyo tobankaa sano ayaa loo badanyay jaabir ibnu cabdilaahi saxaabiga ansaariga ah ayaa wuxuu leeyey waa toban sannadood buu joogay qolo kalena waxay yidhaahdeen shan iyo toban sanaa buu joogay marka keebaa dhexdhexaad noqonaya laakiin culimadu waxay dhahan sheekhu siduu u tuuru yidhi waa laba qowloo daciifa goormaa la tuuraa marka la iswaafajin kari waayo tan waa basiid waa la iswaafajinaya qolo shan iyo toban maxay sheegeen laba sannadood oo nebiga hordhacu ku socday hordhacu dhagaxaa salaami jiray oo dhirtaa salaami jirtay assalaamu calayka yaa rasuulallah oo riyooyin buu arki jiray labadaas sanee hordhaca ah iyo saddex iyo tobankiiba isu geeyeen maxay noqotay qoloo toban tidhina labadii hordhacaana way jareen saddexdii sirtahaydna way jareen maxay soo qaadeenuun tobankii dacwaddu muuqatay markay isma diidayaan saddexda qowl may isdiidayaan fa kaana wuxuu ahaa rasuulku aqaama waa joogay fii makkata bacda albicati bihayri miryati wa qiila waxa la yidhi toban buu joogay aw fa ay faaqaama waa joogay qawlaani waa laba qowloo wahanuuhumaa ay daciifiyeen culimmadu bimarah gebi ahaan bay daciifiyeen fa kaana wuxuu ahaa nabiga kariimkii fii salaatii salaadiisa wuxuu ahaa yastaqbilu mid qaabilaya bimakkata maka markuu joogay alqudsa qudus buu qaabili jiray iyo shaam iyo walaakiin ha yeeshee yajcalu waa yeeli jiray albeyta kacbada min bayni yadayhi aydan kacbadana waa ishormarin jirayoo kacbada intuu gadaal ka maro ayuu kacbada iyo baytalmaqdisba isu barkin jiro saa wadeegi jiray fii maa wixii ataa uu la yimee salaada tadawucan hadday sunno tahay aw fardaa ama hadday faral tahayba labadaba saasuu yeeli jiray wa bacda hijratin hijrada ka bacdina kada sidaasi leeg buu yastaqbilu qaabilayay soo qadaro lilqudsi qudus buu qaabilayay caaman sanad iyo waulsan afar bilood sanad iyo afar bilood waa lix iyo toban bilood aw wanisa sudsi lix meeloodow hee lix meelood nuskeed waa bil kale ku dar lix iyo tobankii sudisku soo maaha laba bilood qaybi waa laba bilood labada barhkood muxuu noqonayaa bil ku dar bilood waxuwilad waa la dooriyey waa la bedelay min bacdi daaka intaa ka bacdi alqiblatu qibladii baa la wareejiyey likacbat illaahi kacbada ilaahay baa loo wareejiyey wa nicma aljihatu jiha loo jeestana hiya iyadaa u nicmo fiicnaatayoo jiha la qaabilo ti ugu ficnad weeye halkan sheekhu wuxuu kaga warramayaa nebigu intaa uu joogay maka ee saddex iyo tobanka sano ah wuxuu qaabilayay baytulmaqdis waana qibladii nebiyadu u badnaayeen laakiin muxuu samaynayey weligiiba wuxuu jeclaa inuu kacbada qaabilo qad naraa taqalluba wejhika fi samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha marka wuu ku celcelin jiro wuu jeclaa inuu kacbada qaabilo markii la yidhi xaggaa qaabilla muxuu sameeyey muxuu samaynayaa kacbadunbuu ka marayaa xagga koonfureed koonfur buu ka maraya deetana saasuu soo qaabilaya kacbada dhagax buu laba shibrood ku wada markuu xaggaa ka maro kacbadiina maxay ka xigtaa waqooyi baytulmaqdisna waqooyi labadii buu isla qaabilaya saddex iyo tobankaa sanaba wuu wada qaabilayay laakiin markuu hijrooday ee madiine uu tagay ma suurtogelaysa inuu labadii wada qaabilo oo dee makiina waxay ka xigtaa koonfur baytulmaqdisna waqooyi way qaybsantay markaa iminka muxuu uu ku khasbay inuu qaabilo marka wuxuu qaabilayay baytulmaqdis culimmada islaamku laba qowl bay ku leeyihin qole waxay leeyihiin wuxuu qaabilayey lix iyo toban bilood qolana waxay dhahan toddobiyo toban bilood waxba ma kala foga ma toddobiyo toban biloodba mise waa lix toban bilood waa sannad iyo afar bilood iyo sannad iyo shan bilood intaa markuu qaabilayey oo mar walbana samada eegayuu sugayo in la bedelo oo laabta ka jecel yahay ayaa maalintii dambe la soo dejiyey sayaquulu sufahaau min annaasi ma wallahum can qiblatihim alatii kanuu calayha qul lilahi almashriq walmaqrib yahdi man yashaau ila siraati mustaqiim qad nara taqalluba wajhika fi sama markaasaa waxa la amray inuu jeesto sidii buu nebigu ku jeestay salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu jeestay kacbadii uu jeestay ayaa brobaganda bilaabeen yuhuuddii balaag waxaan sheegaynay qibladii nebiyada oo kaa ka jeestayoo wixii isweynee meel dhow ahayd adaadaxa uu cararayay waa taa caddaatay bay meel cidlo ah oo aan cidibo uga horrayn ayuu qaabilayaa markii loo joojin waayo maxay idhaahdeen waa yahaye kuwii idinkoo xaggaa u jeeda dhintay soo ahlunaar maaha yaa subxaan allah ilaahay muxuu soo dejiyey wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay salaadiinna dayaci maayee markii horena amar baa ku jeedeen iminkana amar baa ku jeedaan mar walba nabiga salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waxaa lagu soo dejiyey inuu qiblada bedelo oo uu jeesto dabeetana waa jeestay waxay ahayd maalin salaase ah bishii shacbaan sanadkii labaad ee hijrada ayay ahayd duhurkeedii bay ahayd maalin salaase ah bishii shacbaan duhurkeedii bay ahayd culimmaduna waxay u badan yihiin masaajka la ydhaha dulqiblatayn masjidulqiblatayn ee masaajidka nabiga galbeed ka xiga waa masjid bani salama madiinu ka xiga masaajidka nebigu ka xiga galbeed ama galbeed yar koonfureed taqriiban wuxuu u jiraa meel loo soconayo saacad luga wey sida uu warinayo kutubu siyar nebiga waxaa u yeedhay islaan laydhaa umu ayaa tidhi ii kaalay oo uu tegey deetna masaajiro leeyiin ayuu ku tukanay laba ragcadood markuu tukaday oo duhurkii ah ayaa waxay ku soo degolodha wareeg suu wareegay iyana way wareegeen labadii dambena waxay u tukanayeen maka labadii horena waxay u tukanayeen ya qudus labadii dambe nebigu wuu dambeeyaa xagga dambe allahu akbar iyo samic allahu ka leeyi masaajkii weli waxa laydhaha dulqiblatayn baa la ydhaha waan tegey laakiin kuma wareegino inuu de mixraab kala leeya umalayn maaye laakiin magaca waa leeyahay tan oo keliya may dhicin sida uu soo saarayo ibnu kaiir qoloo ladhaa bani xaarisana iyana saasaa ku dhacday iyagoo salaad ku jira ayaa loo yimi war waati qibladii la wareejiyey iyana way wareegeen bukhaari waxaa kaluu soo saaraya reer qubana saasaa ku dhacday iyaga laakiin reer quba way raagtay duurkii baa la bedelay duurkii war may hayn casarkii war may hayn cishihii maqhribkii may hayn salaadii subaxee dambe ayay wareegeen oo nin baa u yimi iyagana fakaana fi salaatihi yastaqbilu bimakkata alqudsa walakin yajcalu albeyta min bayni yadayhi aydan fi ma ataa wuxuu la yimi ee tadawacan sunna ah aw fardaa wa bacda hijratin kada lilqudsi buu u jeesanayay caaman wa uluan sanad iyo afar bilood wa nisfa sudusi lix marka loo qaybiyo sanadkii kala barhkii oo bil ah wxuwilad min bacda daka alqiblatu likacbat illahi wanicma ljihatu ilahi waxanu weydiisanaa cilmi naafica iyo camal saalixa subxaanaka allahum bxamdika nashhadu an laa ilaha illa ant nastaqfiruka wanatubu ilayk